الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام البررة ثم أما بعد اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا ومقاصدنا خالصة لوجهك الكريم واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا اللهم جازهم خير ما جازيت والدا عن ولده اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمس... والم... للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay waxaan ka baryaynaa biasmaa'i اlxusnaa wa sifaatihi اlculaa in uu qofka kelmadda odhanaya iyo ka lagu odhanayaba ilaahay in uu subxaanahu wa tacaala ku anfaco baan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu sida saxa ah ee sawaabka ah ee uu raalli ka yahay ina waafajiyo ikhlaas iyo camalkeenna ka dhigo daacad iyo dar ilaahay intaa bacdigeed allahuma salli calaa maxamed kelmad waxay ku saabsan tahay akhlaaqiyaadka qofka ganacsadaha ah ama bacmishtarka ah ee muslimka ah laga doonayo dadka ganacsanaya dunidu way badan yihiin muslimiin iyo gaalaba way ganacsataa lakiin waxaynu ka hadlaynaa inagu qofka muslimka ah ee ilaahay sharcigiisa iyo islaamnimadan alleh uu nasiib u siiyey marka uu bacmishtari iyo ganacsi ku jiro akhlaaqiyaadka laga rabo ba wax ka tilmaami doonaa ilaahay qur-aanka kariimka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fii suurati lbaqara waaxala allahu albayca wa xarama ariba ilaahay beyca waa xalaaleeyey iyo iibka iyo bacmishtarka waxyaabaha muxaramaadka buyuucda ribadu ay ka mid tahayna ilaahay wuu xarimay ummaddu inay ku kala ceeshaan oo ay bacmishtarkoodu ay gasho arrintaas sidaa awgeed bacmishtarka iyo iibka iyo ganacsigu wuxuu ka mid yahay min afdali anwaaci almakaasib waxyaabaha qofku kasbado ee uu noloshiisa ku maareeyo waxa ugu fadliga badan ganacsiga ka mid ah iyo bacmushtarka haddii uu wejkii saxa ahaa ee sharciga waafaqo iminka bacmushtarku wuu badan yahay bacmushtar iyo ganacsade yaryar iyo ganacsade waaweynba dadku waa leeyahay sida bacmushtarku u badan yahay haddana waxaad moodaa wax badan oo axkaamtii bayca iyo iibka ah in runtii aan aad loogu baraarugsanayn lagana yaabo qofkii isagoo kasbanaya oo dhididaya oo daalaya oo isle xalaal shaqayso in maxaanku ku u weydaarto jahli awgii ama ka fiirsasho la'aan sharciga awgii sidaa awgeed akhlaaqda wanaagsani waa sumad iyo astaan ay ummadda muslimka ay leedahayba rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid alimaamu albukhaari fii kitaabi aladabi almufrad uu ku keenay oo darajadiisu xasan tahay ayaa rasuulku wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam alhadyu asaalix walsamtu asaalix waliqtisaadu juzun min hamsin wa cishriina juz-an min alnubuwa dariiqa wanaagsan oo qofka muslimkaay uu qaado iyo habdhaqanka wanaagsan ee qofka muslimkaahay uu ku dhaqmo iyo dhexdhexaadka uu qofku umuurihiisa dhexdhexaadsado talaxtag iyo gaabis midna aanu samayn dhexdhexaad umuurihiisa cibaadaadkiisa arrimihiisa iyo maciishadiisaba waa qayb ka mid ah shan iyo labaatanka qaybood ee akhlaaqdii wanaagsanayd ee ambiyada ilaahay siiyey ka mid ah subxaanahu wa tacaala marka iibku iyo baycu aakhiru zamanka wuxuu nebigu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam calaamaadka aakhiru zamanka waxaa ka ah ninka iyo ooridiisuba inay ganacsi u dareeraan oo islaantuna ay ganacsanayso odayguna ganacsanayo oo reerkii mar un soo wada dhacaya duhurkii ama habeenkii labadii qof oo daalan wax badanoo markaa tarbiyadii aqalka iyo ubadka inay wax dhinmaan dhicay karayso marka sharcigu wuu boorreeyey kasabka xalaasha ah qofka kasbanayana akhlaaq wanaagsan waa laga raba waxaa ka mid maalan xadiidka abu saciid alkhudri uu warinayo radia allahu canhu wa oo rasuulku sal allau alay wasalam uu yidhi attaajiru saduuq ganacsadaha runta sheegaya ee runlowga ah alamiinu ee aaminka ah ee dadka hantidooda nabadgelinaya oo aan ka khiyaamaynayn maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa maalinta aakhiro wuxuu isbarbar taagi doonaa oo macagooda noqon doonaa si wacan buu adduunyada uga soo gudbay dhacmushtarkii oo wuxuu iska ilaaliyey been iyo khiyaamo si xalaal u ganacsan jiri darajo waxaa la siin doonaa aan sahlanayn alanbiyaa wasidiiqiin washuhadaa kuwaasuu safkooda geli doona waa bishaaro weyn oo cadiim ah oo qofka ganacsada ee dhacmushtarka ah shareecadu u tilmaamayso imaamu tirmidi baa xadiidka soo saaray raqamka kun laba boqol iyo sagaal xadiidka xasan weeye imaamu tirmidi sheegay jaamiciisa sheekh albani saxiixada mujalladka sagaalaad safxada laba boqol iyo afartan tijaarada iyo ganacsigu luqada carbeed marka la tacriifinayo tajara yatjuru tajran wa tijaaratan ay baaca wa shara waa iibiyey oo qofkaasi waxaasi waa shireeyey isilaaxa markay culimmadu eray bixinayaan eriga tijaaro maalan aljarjani raximah llah wuxuu leeyahay shiraau shayin liyubaaca biribxi waa shay oo la iibiyo si faa'iida de looga helo qofku uu rogrogo kitaabkiisa tacriifaat liljarjani saasuu leeyahy raaqib ulasfahani mufradaadka alfaad alqur'aan mujaladka koowaad sabxada toddobaatan iyo saddex wuxuu leeyahay altijaaratu hiya tasaruf fi ra'si اlmaali طalaban liribxi tijaaradu waxa weeye qofku inuu rogrogo raasumaalkii uu haystay isagoo faaiide doonaya isagoo faa'iide doonaya inuu raasumaalkiisii uu rogrogo weeyaan waxaa jira xadiid rasuulka sala allahu alayh alih wasalam ka sugan oo saxiix ah imaamu axmed baa xadiidkaa soo saaray sheekh alimaam albukhaarina adab almufradku ku keenaa an xadiid saxiix ah oo aada u cadiim ah xadiidkaasi wuxuu mudan yahay iyadoo axaadiista rasuulkuba aanay sahlanayn in boodhada lagu qoro oo magaalooyinka waaweyn sida meel waxyaabo kalea boodhadaha loo dhejiyaa inta lagu qoro lagu dhejiyo khaasatan goobaha ganacsiga ee meheraduhu waaweyn ka shaqeeyaan suuqyada moolalka waaweyn yani mushtarka meelaha lagu hay in lagu dhejiyaa fiican wadcigan maanta iyo xaaladan la joogo isagoo la micneeyey iyo isagoo carabi ahba waa in lagu dhajiyaa fiican xadiikaas ibnu cumar baa warinaya rasuulku wuxuu yihi sal la alay wasalam arbacun ida kuna fiika falaa calayka maa faataka min addunya arbacun ida ida kuna fiika falaa calayka maa faataka min addunya afar arrimood haddii ay kugu sugan tahay oo ilaahay abci iyo diin iyo dhaqan iyo akhlaaq kaaga dhigay adduunyada wixii ku weydaarta ee ku seegay aada weydo wax mushkilada ma leh wax mushkilad ugu keeni maaya kow xifdu amaanatin amaano ilaalin hadii ilaahay sifadaa ku siiyo aamin aad tahay amaano ilaalin wa sidqu xadiiin iyo war run ah oo beenba aadan sheegaynin wa xusnu khaliiqatin akhlaaq wanaagsan wa cifatun fii ucma iyo oon xalaal ah inaad oon xalaalah oo maxaan ku idhahda xaaraan laga dhowray aada quudato afartaas haddii ilaahay ku siiyo duni wixii ku dhaafood ku weydaarta muraadka malihid ah. sida awgeed waa xadiid cadiim ah oo saynu in meelaha tijaarada ee ganacsigu ka socoto lagu dhejiyo inta boorada lagu soo qoro dadkana loo micleeyo oo qofku markuu wax arko wax badan buu dee xusuusanaya laysa alkhabaru kalmucaayana wax laguu sheegay la maaha waxaad aragtay lamid ma aha buu nabigu yihi salawaat wasalaamu alayh khaasatan dadkaa tijaarada iyo ganacsiga iyo iibka iyo bacmishtarka ku mashquulsan ee waxaa tacaamulka caynkaasa ku jira xadiidka waxaa ku sugan mucaalajo iyo farsamayn iyo dawo aad u xeel dheer xikmad weyn oo waxyaabaha fasaadka keeni kara iyo xumaha akhlaaqda dadka marka ay dadku adduunyada iyo bacmishtarkeeda iyo kasabkeeda u soo jeestaan maxaa yeelay qofka ganacsadaha ahi haddii uu xadiidkan xafido afarta qodobe uu tilmaamayo qofkaasi wixii seega ee kale wax muraada iyo wax dan ah kama laha oo maskaxda ku hayo falaa alayka maa faataka min dunya wax dhibaa kuguma hayso addunyada wixii ku weydaarta qofka bani aadamkahi marka uu gelayo majaalka iyo arrinka ganacsiga iyo tijaarada waa inuu ogaadaa imtixaan weyn baa ku fool lacagtan iyo kharashkan iyo tijaaradan u gelayo imtixaan weyn baa barbar barbar socda oo afarta arrimoodii ay dawo u tahay maalan mararka qaarkood waxaa dhici kara qofka in tijaaradii isagoo ku jira faa'iido aan caadi ahayn loogu sheego wax ka mida ganacsigii in loogu sheego waxaasoo u baahan in been lagu ladho ama u baahan in khiyaamo lagu daro ama u baahan wax xaaraana in lagu lifaaqo sidaasna uu ku helaya lacag aada u fara badan marka qofkii muslimka ahaa haddii uu xadiiskaa og yahay beenna ma sheegayo khiyaamana ma samaynayo wax muxaram ahoo xaaraam ahna ku lifaaqi maayo sidaa awgeed wixii aan ka heli lahaa waxba ku fali maayo bu leeyahay caloosha ku hayaa falaa calayka maa faataka min addunya waxba ima wixii ku dhaafay addunyada dhib maleba waxba ilaahay ciwad kale iyo bedel khayrka buu isiinayaa haddaan malaayiin faa'iidaha ka helayo mar haddii xaaraani ku jirto ama in been la sheegaa shaygan igu baahan yahay ama khiyaama ku jirto idhaafiya buu leey ciddii markaa wadatay wuu oo ma qaadanaya leanna xadiidkan baa jira nabigu saasuu leey salawat ullahi wasalaamu alayh xifdu amaana amaanada ilaalinteeda qofku waa inuu noqdo qof aamin ah mucaamalaadkiisa oo bulshada la macaamilayo ee ganacsiga uu ku jiro cidna aanu dagin cidna aanu wax u qarin cidna aanu hagardaamayn oo lugooyin cidna aanu khiyaamayn amiin inuu ku noqdo ilaalinta xuquuqda dadka iyo maalkooda dadka inuu si saxa ugu celiyo oo aanu dayicin waxaa dhici karta qofka in la imtixaamo oo tijaaradan iyo ganacsiga kan marka uu galo amaanadan lagu imtixaamo oo dad hanti u dhiibtaan sidaa ogeed waxaad arkaysaa wax badan oo ganacsiga dad isla galay oo hadhow goradda iskula wada jira ebel baa wixii cunay isagaa ku tagri faray buu ka dhistay gaaruu ka guursaday gaaruu ka iibsaday islaamuu ka guursaday waxyaabahaasoo laysku hayo ama maxkamada layskula jiro ama qabaa'ilkii u kala wadwadaynayaan ama la leeyahay sharciga waxa lagala qabto sidaa awgeed baa qofka ammaanada ku fiican ee bulshada mucaamalo wanaagsan oo ama ammaano wanaagsan kula mucaamalaya wax weyn oo khayra ayuu helaya micnaheedu haddii adigoo ganacsiga ku jira lagu khiyaamo ha khiyaamin dadka qaar baa qofkii aaminana aamina qofkii khiyaamana wuu khiyaamaya waxa weeyaan reexamarka waxay yidhahdaan sixin sixin ku gud sufur sufur ku gud miyay odhan jireen waxa weeyaan qofkina waa ikhiyaamay anna waa khiyaamaya kii aan ma khiyaamay sax rasuulku sal allahu alayh wasalam xadiidka alimaamu axmed fi musnadi oo xadiid saxiix ah min xadiidi anas ibnu malik radia allahu tacala ardaah addi lamaanah ilaa man i'tamanak ciddii ku aaminta amaanada u walaa takun man khaanak khiyaamin ciddii ku khiyaantay marka adigu hadduu ku khiyaamo ood arkayso uu khayaanadii kugu sameeyo ha odhanin wale ana markayga waynaan kula jaraa ha khiyaamin adigu marka ha khiyaamin ammaano mar waliba way ammaanan tahay khiyaamana mar kasta khayrdaraa ah ma wakti kasta iyo xaalad kasta waxaa lagaa rabaa ammaanada inaad ku tacaamusho khiyaamadana iska ilaaliso waa shay muhim ah oo shareecadu tilmaamayso waxaa kaloo lagaa rabaa sidqu lxadiid warka aad ganacsiga a run inaad sheegtid oo aadan been ka sheegin oo runta ilaalisid dadka markaad beeca iyo iibka beec mushtarka uga warramayso daa'iman inaad runlow noqotid oo bidaacada aad iibinayso iyo waxaan aad soo bandhigaystay beec mushtarka beenta ka ilaalis iyaakum waalkadib fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur beenta iska ilaaliya beentu qofka waxa ay ku hagaajisaa ku hanuunisaa dembiye waaweyn qofku beensheeg uu baranaya uu la qabsanaya uu caadaysanaya xataa yuktaba cinda allahi kadaaban ilaah ilaahay agtii laga qoro hebel hebelkii beenawaaska ahaa baad ka qorantay halkaa naar bayna kugu hanuuninaysaa marka dambe iyo meel xun bay ku gelinaysaa uu rasuulku suu tilmaamay salawaat llahi wasalaamu alayh dadka bacmushtarka ku jira rasulku sal la alay slam wuxuu yidhi albayacaani bilkhiyaar labada qof wax kala iibsanaya qof waliba khiyaar buu ku sugan yahay maa lam yatafaraqa intaanay kala teginna iibkoodu uu soco socdo oo meel u dhacaya markaa fain sadaqa wa bayana buurika lahumaa fii baycihima haddii ay run sheegaan oo wixii cillada jira ay caddeeyaan iibka labadaba waa loo barakaynaya kana kharashkuu qaatay baa loo barakaynaya keerna alaabtuu qaatay baa ilaahay u barakaynaya wain kadabaa wa katama muxiqat barakatu baycihima hadday been sheegaan oo midba midka kale isleeyahy been u sheeg ama kani uu isleeyahay kaa socon weeday bahasha gaari gaadhideena sii saaro si ay kaaga socoto badeecaddu oo arrintu ay sidaa tahay muxiqat barakatu baycihima beecooda barakadii baa laga qaadaya maalan mid baa dukaamuu soo marmaraya inu wax iibsaduu rabaa wixii wuxuu arkayaa dukaamadu in isku qiimo kan dukaanka haystaana qiimuu siinaya ooska qiimo war shaygani waa imisa shaygani waa boqol kun oo shilin soomaaliya war adeero toddobaatan baan kusoo arkay waana beenti hadda kuma soo arag toddobaatan baan kusoo arkay oo ku yaalla magaalada waa beenti shaa midkii wax iibsan beenti waa sheegay maaragta kana wuxuu leeyahay hadda aan bajebiya laba boqol kun baan basiin jiray isagana waa u daray marka labadaasi kale macaashi maayaan de marka waa isu dhiibeen soo marka haddii aan been la isu sheegin oo runta la sheego war iga daa baa ka fiican qofku inuu yidhah war wuxuu baa iga daaya waa igu yara qaaliy wix lamida ah. ma ujeeda xadiidka abi daawuud oo kale waxaa ka mid ah xadiid abi hurayra ina allaha yaqulu ana haliu shariikayn alla wuxuu odhanaya labada qof ee bacmishtarka shariiga ku ahi ilahay baa saddex ku ah maa lam yakun axaduhumaa saaxiba inta aanu de khiyaamin labadooda mid kamida ka kale faidaa khaanahu kharajtu min baynihima haddii uu khiyaamo anigu waa ka dhex baxay bu alla leey subxana wa taala mar haddii ilaahay meesha subxaana wa tacaala barakadiisu ay ka baxdana khalaas imaam axmed abu daawud ba xadidka wariyay fi kitaab albuyuuc rasuulku sal allau alay wasalam xadiidka xudayfa wuxuu leeyahay maalin baa rasuulku wuxuu yihi halumuu ilaya war bal ii kaale ilayhi wa jalasuu waa u yimaadeen waa fadhiisteen faqaala hada rasuulu rabbi rasuul rabi lcaalamiin rasuul iyo erge alla soo diray rablcaalamiin baa waa kan iminku iga dhaqaaqi waa jibriil jibriil baa iga dhaqaaqi nafaa fii ruuci naf qalbigayga wuxuu ku afuufay oo u sheegay jibriil nafi inaanay dhimanayn waktigeedii iyo ajasheedii aanay qaadanayn ilaa ilaahay risiqii uu qoray ay dhammaysato naf waliba kimisteeda markay laasato ayay adduunka ka tegaysaa fattaquu llaha wa ajmiluu fi alab alla ka cabsada oo sida aad risiqa u raadinaysaan hagaajiya oo xaaraan waxa ku dooni kollay waad hawshoonaysaayo waad shaqaynaysaaye xaaraan waxa ku raadina xalaal wax ku raadi rasuulka xadiidka inta dambe cajabta uu leeyahay walaa yaxmilanakum istibطaau الrisqi calى an taطlubuuhu bimacsiyat اllah fainamaa cinda allahi laa yunaalu ila biطaacatih waxoogaa haddii maadmo busaaradi timaado oo xoogaa jeebku yaro xumaado haddii aad markaa maxaan ku raas war xaaladu sidan ku socon mayse malaha saa doontaa wax ku raadi oo aad si xun wax ku raadiso khatar cadiimu yaana idinku kalifin raagsasho aad raagsateen risiqi alleh oo aad is walaal maalmahan busaarad baaba ku haysa inaad xaaraan wax ku doontaan ilaahay agtiisa waxa yaalla daaca lagu helaa oo alle wuxuu gacanta ku hayo xoogna ugama qaadi kartid xeelad iyo khiyaamana ugama qaadi kartid baryo iyo daaco iyo cibaado iyo addoonnimo baa ilahay wax looga helaa subxaanahu wa tacaala rasuulku sal alla alay slam xadiidkaas alimaam mundiri kitaabkiis atarkiib buu ku keenaya saxiix atarkiib watarhiib albani kun toddoba boqol iyo labo saxiix aljaamica sagiirkana laba kun iyo siddeetan iyo shan riwaayat ibnu mardawiya oo darajadeedu xasan tahay inahu laysa shayun yuqaribukum ila aljanna ilaa qad amartukum bih ma jiro shay idiin dhoweynaya ilaahay jannadiisa ilaa hadduu jiro waan idin amray ma jiro shay naarta idiin dhoweynaya ilaa hadduu jiro waan idinka celiyey markaasuu xadiidka intiisi kale uu keenaya sidaa awgeed waxyaabaha khatartaa waxaa ka mid ah iibka soo gelaya aan fiicnayn dhaarta dhaarta oo qofku badeecadii ku socodsiinaya oo isleeya macmushtarka qofkan waa muslim wax kaa iibsay u dhaaro oo dhaarta markaa ku socodsiiy gaar ahaan salaada casar dabadeeda alyamiin alghamuus waa midda naarta laguba galay khatarta ah weyn qofku inuu yidhahdo beecmushtarka shayguu iibinay shaygaasi waa intaa war waa qaali marka la yidhaahdo wallaahi intaasaa layga siiyey qofkii muslimkaa ilaahay loogu dhaartay waa rumaysanaya isaguna been buu sheegayaa wuxuu isleeyahay dhaartaada ku socodsii saddexda qof ee aakhiro ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu la hadlin oo aanu il raxmad leh ku eegin oo alle aanu qahirin cadaab daranna iska leh waxaa ka mid ah almunfiqu silcatahu bilxalifi alkadib qofka bacmishtarkiisa ku socodsiinaya dhaar been ah si dadku u rumaystaan uu ku socodsiinaya akhlaaq wanaagsan baa la rabaa qofku markuu bacmishtar yahay wax iibinayo ummadaasoo dhan buu udhexeeyaay oo meheradaa soo gelaysa sidaa awgeed baa shareecadu meelaha isti'daanka loo shardiyey ma aha dukaamada iyo meheradaha gelistooda mararka qaarkood in dhici karto de hadday qof dumara haysato iyo inaad istiraahdo si dayacan iyo ugu gelin ama dukaan xaafadeed ay tahay marka qofkani waxaa usoo gelaya dad buu daris la yahay sida meelaha ganacsigu isku furan yahay wadhacyada oo kale iyo moolalka oo kale sida dukaamada dadka dariska ah sidaa ogabdo akhlaaq badan baa meeshii ka soo baxaysa dad wax caayaya kuwa wax iska maagaya kuwa wax aflagaadaynaya kuwa been sheegaya kuwa waxaa inuu qofku iska ilaaliyo oo aanu akhlaaqiyaadka suuqa dhex yaalla waana meesha shaydaanku bandiiradiisa iyo calankiisa ka taagto dikriga ilaahay iyo xuska ilaahayna uu ku yaryahay oo rasuulku yidhi qofkii soo mara sal alla alay wasalam oo yidhaahda aswaaqda لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ألف ألف حسنة hal malyan oo xasanaad baa ilaahay u qoraya meeshu meel alla xuskiisa ku badan yahay ma aha kale meesha socota qofku inuu iska ilaaliyo inuu qaato oo ka dariskiisa ama ka wax ka iibsanaya ama ka uu maqlaya ama u arkayo akhlaaqiyaadka inuu ka qaato inuu qofku iska ilaaliyo waa aad arrin u fiican oo la rabo weeyaan tucmo iyo oon xalaala qofku inuu ku dadaalo in uu kasbado rasuulku sal allah alay waslam wuxuu yidhi ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin wa baynahumaa mushtabihaat laa yaclamuhuna kaiiru min annaas faman ittaqa shubuhaat faqad istabra'a lidiinih wa cirdih waman waqaca fi shubuhaati waqaca fi lxaraam waxyaabaha shubuhaadka inaad iska ilaalisid uyuucda muxaramka aba un kule sheekhu ku sharxi doonaa inaad iska ilaalisid waxyaabaha shubahaadka ku jiro iyo ribawiyaadka iyo beec khaldan iyo waxaa dacd ku shaqaysanayo inaad iska ilaalisid wax badan oo buyuuc oo khaldan baa jira oo lagu lagu tacaamulo insha allah wax badanna waa kaga faaiidi doona darsiga soo socda inuu qofku marka iska ilaaliyo ku dadaalo maalintaas sida cadceed u caddahay wuxuu hubo inay xalaal yihiin waxaan ahayn qofku inaanu isticmaalin oo dadkiisa aanu siin waayo cibaadadaadii baa khalkhal gelaysa oo ducadaadii baan la aqbalayn oo dadkii baad xaaraam dadkii hore salafka ahaa marka ay marka uu ninku aqalkiisa aroortii ka jarmaadayo islaantiisu waxay odhan jirtay yaa haada itaqi fiina waryaa ninka waryaah war ilaahay nooga cabso wargaajo waa u sabri karnaa oo u adkaysan karnaa laakiin cadaab iyo naar uma adkaysan karno marka qofku inuu ku xisaabtamo waalid iyo ubad iyo oori iyo ahal iyo islaam baa ka dambeeya waxaa unbaa mishtara gelinayo oo ku shaqaynayo uu siinaya marka xalaal inuu qofku quuto waa shay aad u wanaagsan iyo tijaaradiisa qofka laakiin aanu aanu odhan wixii soomaalidu mahmaahaeeda khaldan waxaa ka mid ah wixii aan ku cunin waa la cunaa dee saxma wax badan aan la cunin baa jira de wax badan oon ku cunin oo ku cunayaa jira adiga ama diintaada cunaya ama aakhiradaada cunayaa jira sidaa awgeed baa arrintaasi arrin khaldan ay tahay aakhir zamanka waxaa ka mida ah bu nebigu yiri sal alla alay waslam xadidka ibn cabaas fi saxiix albukhaari qofku inaan u maalka uu qaadanayo ma xalaalba ma xaaraanba uma aabayeelin mahmaha marka dambe soo baxay maxaa ka mid ahaa waagii jabhaadku kaceen dadka qaarkii mahmaha waxaa laga haya odhanaya lacagi waa cunis dee lacag walba lama cuno lacag walba lama cuno mida xalaashaa baa la cunaa laaluushka iyo ribada iyo xaaraanta iyo balaayada iyo waxaan mukhadiraadka laga shaqeeyo khamriga iyo qaadka iyo sigaarka iyo tubaakada iyo aafooyinkaas iyo fooxiyaha iyo faaliyaha iyo balaayadaasoo dhan lama cuno waa wax aan khayr lahayn waa mushkilad weynna iskale rasuulku sal allahu alay wasalam isagoo arrintaa tilmaamaya wuxuu yidhi kullu laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa bih walu fiirsa xadiidkaas jidh walba oo ku naaxay iyo hilib walbaoo kusoo baxay oo qofku ku xoogsaday xaaraan uu cunay naar baa mudan in lagaga gooyo ish alfaaida marka haddii aad wixii aada isticmaashay aasaar ku noqotay laa yadkulu ljanna laxmun nabata min suxtin annaaru wlaa bihi xadiiska saxiixada ku yaala janno ma gelayo jidh cunay xaaraam uu maxaan ku idhahdaa ka dhirgi ku naaxay ma gelayo janno ilaa naar lagaga gooyo jannada gelitaankeedu waxaa la yidhahdaa dukuulun kaamil wa dukuulun naaqis dukuul iyo gelitaan kaamil ah asalulla an jacalana min ahliha oo ah qofku isagoo naarba la tusin in ilaahay uu samata bixiyo janno geliyo dukuul kaamila ah la yidhahdaa waxaa jira dukuul naaqis ah oo qofku inta ilaahay dee qofku mashiiadiisu u yaalaayo hadduu doono wuu saamixi hadduu doonana wuu ka goyn khalad ku gale haddii marka alle uu ka gooyo khalad ku galo naar kaga soo jaro jannuu ku dambayn doonaa marka dambe asal an yanjiyana marka qofka muuminka ahi inuu iska ilaaliyo waxaan aad cunayso xaraam inay yihiin inaad aada isaga ilaalisid arrintaas rasuulku wuxuu tilmaamay qof sadcaalah oo safar ku jira oo safar dheer galay oo basaas iyo boodh iyo musaarad iyo baahi iyo arad iyo mushkiladii ka muuqato haddana isagoo intaasoo mushkiladii haysato ilaahay buu baryaya ya rab ya rab wamadcamuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wa mashrabuhu wa gudiya bilxaraam faanaa yustajaabu lah waxa uu soo cunay waa xaaraan wuxuu cabo waa cabay waa xaaraan labisan yahay waa xaaraan wixii lagu soo keriyey oo lagu quudiyey baa xaaraan ah see ducadiisa loo aqbalay oo qofkan hadduuba yaraa oo aabbihii isagu xaaraantan uu siin jiro oo ku koriyey uu ku weynaaday hadda markuu weynaaday maxaa odaga liiskiisa loogu darayaa waxaa loogu darayaa bahashiyo dee fafadhidi u yimid halkii inbuu sii waday isna inuu ka baxay ahayd moogta mar haddii haddee u caddaatay intaas hore uu yaraa dee lagu soo waday marka laga yimaado mar hadduu weynaado oo mukallaf noqday qofki caaqil baalig uu noqday waa inuu xaaraamtii ilama indha iyo dhagale eh odaygu miisayey waa inuu ka fogaadaa waa inuu awgeed baa salafkii waxay odhan jireen qofka jecel an yastajiiba allahu dacwatah ilaahay inuu ducadiisa aqbalo xalaal ha cuno xalaal ha cuno rasuulku sal allahu wuxuu tilmaamay khatarta bacmushtarka qofka ah akhlaaqdiisu aanay fiicnayn khatarta ay ku iman karayso rasulku wuxu yhi sal alla alay wasalam ina atujaara bal xadiiskaa fiiri yubcauuna yowma alqiyaamati fujaaran dadka bacmushtarkae ganacsatada ah aakhire marka dadka lasoo shirin doono waxaa la keenayaa iyagoo dembiya waaweyn wata baa la keeni doona dad buu marka nebigu ka soo reebay ilaa man ittaqa allah wa bara wa sadaqa qofkii alla ka cabsada mooyaane markuu macmishtarkii ganacsiga ku jira oo baarinimo sameeya oo runta ka sheega iibkiisa kaa mooyaane hadiskaas imaamu tirmidi baa soo saaray fi kitaab lbayuuc ibn maaja ibn xibaan albaanina saxiixadu ku keenaya mujaladka saddexaad kun afar boqol konton iyo sideed almubarak furi raximah llah fi tuxfat alxwadi mujaladka afaraad safxada saddex boqol soddon iyo lix wuxuu yidhi bian lam yartakib kabiiratan walaa sagiiratan min gishin wa khiyaanatin axsana ila annaasi fi tijaaratihi aw qaama biطaacati اllahi wa cibaadatihi wa bara wa sadaqa fii yamiinihi wa saa'iri kalaamih waxaa qofkan looga jeedaa badbaadadiisuna ku jirtaa waa inaanu wax dembiyo mid yar iyo mid weynba aanu gelin intuu ganacsiga ku dhex jiro qish iyo khiyaamo oo dadka macmushtarka kula macaamilayo uu samafalo u ixsaan sameeyo oo daacada ilaahay zakadii bixiyo oo sadaaqadii ka bixiyo oo riximkii ka xidhiidhiyo oo khayraadkii hantidiisa kaga qayb galo iyo cibaadada ilaahay u hagaajiyo oo furuudii iyo waajibaadkii lagu laha aanu dayicin baarinimo iyo sidqiina sameeya dhaartiisa iyo hadalkiisa oo dhan kaasuu ku badbaadaya shekh islaam ibnu taymiya aleyh raxmat ullah fataawihiisa majmuuc alfataawa mujaladka koob iyo labaatanaad safxada shan boqol koob iyo afartan wuxuu yidhi aacaamu yukhaalidu lbadan cuntada qofku uu cunayo jirhkiisay xulaysaa oo gelaysaa curuuqda iyo er, xididada iyo dhiigga iyo brotiin iyo faytaminaad iyo waxaas gelaysa wa yumaaziju wa yumbatu minhu fayasiiru maadatan wa cunsuran lahu jirhkiisii bay gelaysaa waa ku milmaysaa cuntadan qofka uu cunayo intaasoo nooc u rabbi u talagalay u kala shandhaynaysaa maado iyo wax ka mida jirkiisayba noqonaysaayo hilibkiisii iyo iyo wixii bay ku biiraysaa faida kaana khabiian saara albadanu khabiia waxaan uu cunayo haddii uu xaaraam yahay khabii ah muxuu noqonaya khabii buu noqonaya fayastawjibu naara naar buu mudanaya walihada nabig sal l sl xadiikiisi buu keenay kulu jismin nabata saasoo kale sheekh ibnu jibriin raximah اllahu tacaala alaklu ida kaana ayiba kana albadanu ayiba jidhku hadii hadduu waxaan qofkan u cunayo uu xalaal yahay jidhkuna muxuu noqonayaa jir xalaal ah buu noqonaya wa salima min alcadaabi cadaab iyo naarna wuu ka samatabaxaya wa ida tagada albadan calaa xaraamin haddii uu jidhka ku koriyo xaraam kaana albadanu aaiman aw najasan wuxuu noqonayaa dambiile jidhkaasi u baahan da in la xanuujiyo oo shaqo badan laga qabto maxaan ku idhahdaa ama nijaas ayuu noqonaya waxna wuxuu ujeedaa un dee qofkan waxa ku jira rasuulku sal la alay slam xadii kale ina tujaara hum lfujaar ganacsatadu waa dembiilayaal dembi waaweyn wata qiila ya rasuula allah awalaysa qad axala allahu lbayc rasuulka ilaahay oo ilaahay miyaanu beyca xalaalen iyo iibka qaala bala walaakinahum yuxadiuuna fayakdibuuna laakiin mushkiladda haysata qaarkood waxa weeye waxbay sheegayaan iibka iyo bacmushtarka iyo waxaa khuseeya ama warkoodaba been bay sheegayaan wayaxlifuuna faya'hamuun way dhaaranayaanoo dabeetana been bay ku dhaaranayan waa dambaabayan eh. imaamu axmed baa musnadkiisa ku soo saaray iyo xaakim saxiixadu albaani ku keenaya saddex gabagabada kelimadeenna qofka maxaan ku idhaahdaa ganacsadaha ah ee muslimkaa ah sifaatkiisa inaha markayn waxaynu ku daraynaa inuu qofku laa yuafif sifaatkiisa waxaa ka mid ah inaanu khafiifin oo fudaydin miisaanka iyo wax iibka iyo waxa uu gaday waylun lilmuطafifiin aladiina ida ktaaluu calى اnnaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wazanuuhum yuksirun bu aleh subxaana rasuulka xadiiskiisna wuxu walaa tafafu lmikya ilaa xubisa canhum nabaat waxa weeye nabaadkiiba ilahay ka xidhaya haddii ay miisaanka khafiifiyaan musamadiibaa roobki yaraanaya wa ukhiduu bisiniin sanado abaara baa ilahay ku qabanaya dabraani ajir soo saar waxaa ka mid ah laa yabkhasu nnaasa ashyaa dadka waxooda ka nusqaamin maayo waxaan dadka uu ka iibinayo ka dulmin maayo dadka waxa uu ka iibinayo dulmi ma jiro walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum dadka haka dulminina waxyaabahoodo waa kana weli waxaynu si gaara ah u tilmaami lahayd hadda ganacsatada waxaa ka mid a ah dadka gawaarida waaweyn wataa maalan iska rogooyinka niista iyo dhagaxa qaada bal idinku u fiirsada kow marka la soo dejiyo dhaqan aan meelaha laga aqoonin qaarkood ba halkan laga yaqaana gaadhigu qallaabkan la soo dejiya iska rogada dabool buu xagga dambe ku leeyahay maalintaa la soo dejiya daboolka dambe laga furaya maxaa loogu sameeyey daboolkan dambe haddii dhagax lagu qaado ama niis lagu qaado in la buuxiyo aanay daadan de waa laga jabaya markaasaa isku rogadii dhagaxa lagu soo raray ama niista saddex taako in la eg ama laba taaka maran u fiirsanad xagga dambe laba taako in la eg markaad dabada ka qabato ko laba way maran taqriiban niiskan in ku dhowbaa maran inta horaa buuxda oo inta tan yaa la xisaabinaya hawaday ku jirtaa de isla xisaabinaya ma jirto lacagtina waa laga qaadaya qofka niiskuna waa saas oo kale waa khalad arrintaas waa khalad kii booyadda biyaha dhaaminayey shan iyo afartan qaad wayuu kuleeyahy hawd salkiibuu ka soo qaaday imisaa daadanaysa ilaa kalabeer ilaa halkan imisaa daadanaysa war ruruqleeda baashu leeyahy de maxaa daadanaya shan iyo afartankiibuu kaa qaadaya waana afar iyo afartan baa laga yaaba foosta ku jirta meesha dadka waxaysaa ka nusqaamin caanihii waa la isku qaboojinaya karuurkii iyo dhaydii iyo wixii iyo shaandadaasaa loo kala wataa waa isku dhex qaboojinaya malabkii saliiddii subagii hawlo badan baa isdhex socda oo maxaan ku idhahdaa u baahan in la saxo oo ilaahay looga cabsado subxaana wa tacaala waa shay walba waa shay walba oo la iibinayo ummaddu rasuulku wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam raxima allahu rajula samxan ida baac waida ishtaraa waida qtadaa fii riwaayatin samxan ida baac samxan ida qtadaa samxan ida ishtaraa ummaddu waxay u baahanta saamaxaad naxariis dadkan iska tabaalaysan dawlad la-aantu haysato duruuftoodu adag tahay erbordho wax uga soo degaan aan lahayn waaweyn dekada aan lahayn waxay baahan tahay inaan tunka la calaashan ee aad loogu turay u baahan tahay rasuulku sal alla alay wuxuu tilmaamay usugidda xitaa loo sugto qofka daynta aad ku leedahay man andara mucsiran aw wadaca canhu adalahu allahu fii dilli xadiiska muslim qofka u kaadiya qof waxba aanaysan mucsar ahoo deenkii iskaba bixin la ama kaba daaya ilaahay maalinta aakhiro arshiga ilaahay hoostiisu harsanaya waxaa rasuulku ka warramay kaana taajiran yudaayin naas waxaa jira nin ganacsado ahoo dadka wax amaahin jiray fa idaa ra'aa mucsiran markuu arko qof wax la amaahiyey oo wixii iska soo bixin karila qaala lifityaani tajaawazuu canhu lacalla allaha an yatajaawaza canna iska daaya ninkaas ma haya soo maaha war iska saamaxaba ilaahay inaga na saamaxo waan rajaynayna fatajaawaza allahu canhu ilahay baa saamaxay ninka annagaa mudan inaanu saamaxno buu alla yidhi subxaana wa taala akhlaaqda waxaa ka mid ah lizakaati faacil qofka ganacsadaha ahi waa inuu zakada bixiyaa oo dib u dhigin oo aanu maxaan ku idhaahdaa aanu zakadii ka tegin waxaa ka mid ah akhlaaqda wanaagsan laa yaxlifu kadiban been waa inaanu qofkii ku dhaaran waxaa ka mid a ah taqiyun qof alla ka cabsanaya inuu yahay oo dunida iyo uska geedu inaanu micno lahayn garanaya inuu yahay laa yanshagilu bimaalihi wa tijaaratihi can dikri اllahi wa can الsalaa inaanu qofku ganacsigiisa beec mushtarkiisa kaga mashquulin salaada iyo waktigeeda iyo dikriga ilaahay waxaad arkaysaa beec qofku dukaanku si u furanya adimaya waa furanya waa qiimaya salaada maalin kasta laba ragcood baa ka tegeysa maalin kasta laba ragcood baa ka tegeysa bal waxaad fiirisaa imisaa kula joogta magaalada waxba aan haysan maqadaamo dhergaan ah haddii ilaahay dukaama kuu buuxin waxaad garan weyday xaqa ilaahay fii waktigiisa salaada ilaali oo ilaali qur'aanka oo khayr ka ilaali maad garan weyda waa inaad aada u fiirsataa waxaa ka mida laa yaakulu amwaala annaasi bilbail dadka maalkooda xaaraan ku cuni maayo waxaa ka mida amiinun waa qof aamin ah waxaa ka mida laa yaxtakir maaha qof intuu wax kaydsado wixii dadku u baahnaayeen ma hayo hadda iib maaha intuu yidhaahdo say u qaaliyoobaan oo dadka hadhow caynkeed beeda u jaro ma aha laa yumaarisu alghalaa qof ka hela iibka qaaliga ah ma aha wax walba inay qaaliyoobaan oo lacag badan lagu dhuftaan rabaa hadduu qofku yidhaahdo arrin wanaagsan maaha samxun waa qof saamaxaad badan laa yatanaajash qof falisaada iyo waxaas ku shaqaysta ma aha laa yakish qof dadka khiyaama ma aha yushfiqu calaa diinih qofkan ganacsadaha ahi waa qof diintiisa u turaya oo aakhiradiisa iyo qabrigiisa ilaashanaya iyo la hortii subxaana wa tacaala yuxsinu fi lmucaamala waa qof mucaamalada ila dhaqanka bulshada hagaajinaya yacdilu walaa yadlim waa qof cadaalad samaynaya oo dulmiga iska ilaalinaya yukhlitu lbayca bisadaqa waa qof iibka sadaqada raacinaya oo maxaan ku idhaha sadaqaysanaya macmishtarka qaar ba waxay sameeyaan buug sadaqada iyo zakaduna sadaqadaa ballaaran qofkii u yimaada ama qaaraan ka raba ama baahan ama wax weydiistaa waxba oo sii dhahaya halkaanuu ku qoraya halkaanuu ku qoraya hadhow markaas bishu sanadka sakadii la gaaro ayuu wixii isku jaangoynaya dukaankaasi wax sadaqa oo caadiya kama baxaanba sake la yaryareeyen baa meesha ka baxaysa sadaqadii albaabkeedii waa xidhanya sax maaha waa in bayca sadaqadu dhex socotaa oo rasuulku sal alla wasalam xadiid saxiixa wuxuu yidhi yaa macshara tujaar ina ashayطaana wاlإثma yaxduraani lilbayc wardadii ganacsatada ahi shayطaanka iyo dembiguba marka iib iyo bacmushtar la joogo meeshaa waa laga helaa way imanayaanoo dee shaydaankii waxaasa meeshii fashuubuu baycakum bisadaqa iibkiina ku lifaaqa oo ku dheeha sadaqad buu nebigu yidhi xadiiska tirmidi ee xasanka ah waxaa ka mid a aadaabta rasuulku sal alla alay waslam xadiista laga dheeganayo laa yatayamamu alkhabiid sida qur-aankuba sheegayo qofku markuu wax iibsanayo beecmushtar gelayo waxa uu arkayo inay xaaraan iyo xumaan tahay yaanu qofku u qasdin wax hunguri ka raadi waayaanu qofku is odhan beecmushtarkii bilow oo xaaraan ka raadi hadduu is ihahdo khamrigaa lacag badan lagu dhufta kaga dhufo ka war kaga dhufo waa soo khatar ma aha ah. hadhowaa markaa waxaa lai sheegaya rabadaantii dhaweed may ahayd baa kuwo xilligii taraawiixda laga soo taajudka laga soo dareereen baa mid bahasha isticmaali jiraa isyiri lacag baa laga hela dabeetana xoogaa malaha soo qaatay markaasuu furka jiritaanka mise afarqaada furkeedu ku miisaya gadaya meel aan fogeyn oo meelahan ah layd ah kuwa ka ka siinaya marka ugu miisaya markaasaa malaha labada qiyadood miya mise waa laba fur ugu shugay lacag fiicanna waa ka qaaday mar noo kordhi buu yidhi bahasha soo gashay beece waa waa la jiray kordhi war imaanka alla qaaday bisinka u qabow yar filan tahay yani way dadku waa dad muslimiin ah waxbaa ka khaldane waa muslimiin maogtahay bisinka cuntada loo qabta tarbiyad buu haystaa laakiin khamriga iyo bisin qabashada shaqa iskuma lehe yani waxa weeyaan ummaddan waxay u baahantay in la un oo khayrka lagu hago dad muslimiin ah weeyaan waxaa kamid ah laa yaduru bimasaalixi innaas dadka masaalixdooda ma dhibayo ummadda beecmushtarka iyo qaabkooda kuma kadeedayo ma dhibayo laa darara walaa dirar rasuulku sal la alay aslam qawaacidda sharciga addararu yuzaal wixii dhibaato ahba sidiisaba in la zuuliyo ayaa asala waxaa ka mid ah yafi bilcuhuudi waalcuquud ballamada iyo heshiisyada u galo waa fulinaya saadiqun waa runlow laa yasriq waxba xadi maayo ganacsade waxba xadi maayo haddii mid wax ka xadana si fiican oo tartiiba uga qaadanaya waxay idhaahdeen in baa usoo galay dukaanin macuusna wuu u baahnaa markaasuu macuus taa keen oo taa keen oo taa keen yaro yaro dawaqi buu siiriyo marba mid buu ku celiyaa odaygii markuu kala saarsaaray buu mid halkaa geliyey nin caqli badanoo dee mushtarka ku raagayna waa ahaa odaygu macaawustii ninkii inuu qaadayna waa arkaya markuu sii baxayay wuxuu ku yidhi hebelow waxaan u malaynayaa in macaawusi ku raacdae bal iska eeg de isagoo madaxa su laalaadinay macbuusta soo celiy marka micnaha qofkan adna waha xadin kii ku xada xitaa beec mushtarka isaga dulaado daad ka dulqaadan karaysid waxaa ka mid ah wax ribaa inaadan samayn waxaa ka mid ah adaab adaabta wanaagsan qof iibkii inaadan ka dul iibin oo aadan falisin ayaa ka mid a ah. waxaynu ku gebagabaynaynaa xadiidka afarta ahlu sunanka soo saareen ee saxiixa ah ee qays ibn abu ibn abi haraza radia allahu canhu wuxuu yihi kaana rasuul lah sal lay slam yaquul rasuulku wuxuu ahaa mid yidhaahda ya macshara tujaar waryaadhee ganacsatoy ina albayca yaxduruhu lagwu baycan sidiisaba meesha bacmushtarki waxaa lagu hayo hadal tiro way taallaa waalxalifu dhaarna meeshii way imanaysaa fashuubuuhu bisadaqa bal iibkaad iibinaysaan sadaqada ku dara buu nabigu yuri salawaatu llahi wasalaamu alayh gacanta wax ka bixiya gacanta wax ka bixiya oo qofku wuxuu bixinaya wax fiican inuu bixiyo ayaa wanaagsan oo sadaqada aada bixisid oo dacwadda ilaahay baac mushtarka dad baa jira ku mashquulsan oo labada gelinaya habeenkiiba ganacsanaya ilaahay dacwadiisa iyo diinta iyo khayrka iyo waxyaabahaas haddii aad waktigaaga kaga mashquulshay maaliyaddaadu ha gasho waa inaad ugu tala gashaa dhaqaalahaaga qayb ka mida horumarinta ilaahay diintiisa asal allah an yajcalana mima yastamicuuna alqawla fayatabicuna axsana